alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed waslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii alusul halaasa aynu ku soo jiray waxaynu joognay asalka labaad oo sheikhu uu kaga hadlaayey macrifatu diin lislaam yacni diin lislaam garashada la aqoonsanayo la garanayo kadibna wuxuu inoo sheegay diinulislaamku inuu maraatib u saaxiib yahay wahwadu wuxuu noqonayaa diinulislaam oo maraatibu diin alislaamiyi baa la yidhaahdaa diinta islaamka maraatibteeda maraatibtana waxaa laga qaadanayaa xadiidkii aynu soo sheegnay xadiisu jibriil baa laga qaadanaya marka alislaam aliimaan alixsaan arkaantooda marka laga warramaayo dhammaan waxay soo gelayaan yacni diinulislaam bay soo gelayaan martabatalislaam waa daa'irada caamkee guud weeye ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen sida jacfar asaadiq wakhayruhu laga soo naqliyey waxaa jira salaatu dawaa'ir saddex xero ama saddex daa'iro ayaa jirta addaa'iratu alcaamma daa'irada guud ee weynaanshaha badani waa daa'iratu alislaam waa xaydaanka islaamnimada waa xerada islaamnimada waa goobo ama daa'irad guud weeye diinka islaamka cidda soo gasho o dhan baa daa'iradaa ku jirta waxaa jirta daa'iro kale oo ka hoosaysa oo ka yar oo gudaha ugu jirta waa xero kale oo iyaduna goobo ah taasina waa daa'ira khaasa waa akhasu min aluula ta horay ka khaasnimo badan tahay waa daa'iratu aliimaan waa daa'irada iimaanka waxaa kaloo jirta daa'iratu khaasati alkhaasa daa'irada markaa waxaa weeye sii gaarka ah oo ta khaaska bay ka sii khaasnimo badan tahay waa saddex xero oo mid waliba ta kale ay ka hoosayso daa'irada guud cidda soo gashaa waxa weeye waa daa'iratu lislaam xaydaanka cidda dabadda uga baxdaa gaalay noqonaysa cidda hore u marta oo daa'irada iimaanka gashaa tii islaamnimadana way ku jirtaa tii iimaankana way ku jirtaa qaalat ilacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quuluu aslamna walama yadkhul iliimaanu fii quluubikum waa daa'ira khaasa daa'irat liimaan daa'iratu khaasati alkhaasa waa daa'irat lixsaan waa daa'irada ixsaanka oo cidda daa'irat lixsaan gashaa labada daa'iree kalena way ku jirtaa oo bimacnaa daa'irat alislaam daa'irat aliimaan daa'irat alixsaan saddexdaba u sugnaadeen marka saddexdaa martabo ayaa diinka islaamka u saaxiib yahay martabatu lislaam yacni martabada caamka keliya inuu ku joogo qofka aanu hore u marin oo daa'iradii iimaanka aanu weli gaadhin daa'iradii iimaanka aanu gaadhin saas aawadeed baa dadka qaarkood oo muslimiina ah haddana iimaanka laga nafiyaa iyadoo nafyigu u dhacayo biictibaari kamaalih in kamaalkiisa laga nafinaayo kamaalkiisii waajibka ahaa in laga nafinaayo laa yazni zani xiina yazni wa huwa mu'min islaamnimadii laakiin laga nafin maayo laakiin waxaa la odhan karaa waa mu'minu naaqis uliimaan ama waxaa la odhan karaa waa mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi oo labada lagu wada khabraayo ama waxaa la odhan karaa waa muslim faasiqa haakada qaalat alacraabu aamanna qul lam tu'minuu iimaankii waa loo diidey walaakiin quuluu aslamnaa islaamkiina waa loo oggolaaday islaamkan loo oggolaadayna waa islaamnimo aan beenbeen ahayne marka waxaa dhab ka ah bacdu ahli ahlicilmi baa yidhi waxaa lagu xambaarayaa in islaamka ay uga jeedeen istislaam inay isdhiibeen oo nifaaq iyo munaafiqnimo ay qarsanayeen laakiin qowlkaas waa laga qawisan yahay waxaa qawisan inay marka waxaa muslimiin ay ahaayeen oo islaameen laakiin laga tilmaamaayo iimaanka laga nafinaayo iimaankii kaamilkaa ah in loo diidaayo taas in laga tilmaamaa laakiin aan looga jeedin istaslamnaa khawfa alqatli sida bacdi ahlicilmiga ka mida ay ku fasireen waa imaam albukhaariba ka mid yihi laakiin qowlka kale arjaxa sida culammada muxaqiqiinta bacdi ka mida ay tilmaameen calaa kulli xaal diin lislaami alislaamiyu wuxuu leeyahay waa duu maraatiba halaa martabat alislaam waa martaba caama martabat aliimaan waa martaba khaasa martabat alixsaanna waa martabatu khaasati alkhaasa marka mid walibana arkaan bay leedahay waxaynu joognay arkaanul islaamka aruknul awal oo shahaadataanka ah waana rukni waaxid ay ka dhigan yihiin labada shahaado waa ruknul awal waa isku rukni wakhtiyada qaarkood shahaada laga cabbiraa iyadoo labaduba soo gelayaan waynu soo sharaxnay qaybta koowaad oo ah ashhadu an laa ilaaha ila allah ama laa ilaaha ila allahu macnaheeda waynu soo tilmaanay in looga jeedo laa macbuuda xaqun ila allah ama laa macbuuda bixaqin ila allah macnuhu u dhacayana waa soo tilmaanay waana sharaxnay taqdiirka xaqina laga maarmayna waynu sheegnay oo ilaah waxaa la yidhaahdaa almacbuud bixaqin aw bibaatil ama xaq ha lagu caabudo ama baatil ahaan ha lagu caabudee ku kastoo la caabudo ciddii caabudday wuxuu u noqonayaa ilaah buu u noqonayaa laakiin haddaanu allah ahayn cidda la caabudaya wuxuu noqonayaa ilaah baatiluu noqonayaa baatila baatila baatila taqdiirka xaq waxay ka qaateen culammadu dalika biana allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatilu wa allaha huwa alcaliyu alkabiir dalika biana allaha huwa alxaqu wa maa yadcuuna min duunihi albaatil marka labada aayadood ee ku soo arooray labadaasaa laga qaato ashyaada kale la caabudiya allah waxaa lagu kala saaray allahna inuu xaq yahay ashyaada kale la caabudana in baatil lagu caabudo baatil ay yihiin marka khabarkii in xaq laga dhigo way tilmaameen culammadu laada annaafiyatu liljinsi la yidhaahdo waa laada ku jirta laa ilaaha ila allaahuye waa laada markaa isimka nakirada alla jirkeeda la binaynaayo oo waxa weeye markaa u mabni noqonaayo waxaa la yidhaahdaa khabarkeeda sida badan waa la xadfaa haddii la garanaayo khabarka lama sheego waxaa odhanayaa ibnu hishaam alansaari wayakuru xadfu alkhabari ida culima ka qowli illahi subxaanahu wa tacaala walow taraa id fazicuu falaa fawta ay falaa fawta lahum waxaa fara badan buu yidhi khabarka in la xadfo haddii la garanaayo sida hadalka allah uu yidhi walow taraa id fazicuu falaa fawta marka khabarkii lama sheegin ay lahum baa qadaran lahum ayaa qadaran wa qowlihi tacaala qaaluu laa dayr qaaluu laa dayra ay laa dayra calayna wax dhibi korkayaa kuma sugna wuxuu ku sii daray wa banuu tamiimin yuujibuuna xadfahu ida kaana macluuman reer bani tamiim waa qayb carabta ka mide waxay waajibinayaan khabarka laada annaafiyatu liljinsi ama la tabri'a in markaa khabarkeeda la xadfo inay waajib tahay bay ka dhigeen oo waxay dhahen waa waajib hadduu macluum yaho la garanaayo wa ama ida juhila falaa yajuusu xadfuhu cinda axadin fadlan can an yajib khabarka laa haddii laga jaahil noqdo aan la garanaynin mid la yska garanayaan ahayn falaa yajuusu xadfuhu cinda axad cidnaba agtooda in la xadfaa ma bannaana fadlan can an yajib iska daa inuu waajibiye wadalika naxwu laa axada akhyaru min allah hadda xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ee saxiixa yacni khabarkii laa waa sheegay waayo akhyaru mid la yska garanaya ma aha laa axadda keliya laguma kaaftoomi karo saas aawadeed markaasoo kale waa waajibu dikri in la sheegaa waa waajib laakiin haddii la garanaayo waa la xadfaa qaacidada carabiyaduna marka hore waxay tahay wixii la garanaayo waa la iska xadfaa waxadfu maa yuclamu jaa'izun waa ka odhanaaya ibnu maalik odhanaaya wuxuu ka cabiray ibnu maalik markuu baabkan sheegayey wa shaaca fii da lbaabi isqaatu lkhabar ida almuraadu maca suquudihi dahar baabkan waxaa shaa'ic fara badan khabarka in la xadfo wuxuu ujeedaa khabarka laa annaafiyatu liljinsi in la xadfo khabarkeeda waa shaa'ico waa fara badan tahay buu yidhi markaa dee xaq waa la garanayaa sidaas aawadeed yacni markaa xadafkeed waa bannaanyahy awjuh kale culammadu waa mareenoo dee in markaa khabarka laga dhigo filwujuudi ama mawjuudun haddii sidaa la maro lafteeda dee bixaqin baa la odhanaya waa lagu tacalluq siinaya laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ila allah almacnaa qariib khabarkii markaana fil wujuudi buu noqday laakiin bixaqin waa lagu tacalluq siiyey mid xaq lagu caabudaa ma jiraa macnuhu u dhacaya haddii sifo laga dhigo lafteeda saa'iq bay noqonaysaa sifadana haddii la garanaayo in la xadfaa waa bannaan tahay wama min almancuuti wannacti cuqil yajuusu xadfuwa fi nacti yaqil marka waxa weeye yacni markaa xaqan haddii sifo laga dhigo ama xaqun oo dabeedna khabarka markaysaga filwujuudi laga dhigana macnuhu waa isla halkii weeye nactigana haddii la garanaayo in la xadfaa waa dhacdaa alkhaطbu sahlun wa daliilu shahaadati ana muxamadan rasuulu ullah qirista la qiraayo daliilkeeda anna muxamadan rasuulu ullah inuu muxamed rasuulkii ilaahay yahay qirista la qiraayo daliilkeedu qowluhu tacaala wa hadalkiisa allah uu yidhi laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum allah baan ku dhaartaye xaqiiqe waa idin yimi rasuulun rasuul baa idin yimi rasuulkaasoo min anfusikum nafihiinna ka mida oo jinsigiinna iyo noociinna ka mid oo idinka idinka dhashay rasuulkaasoo casiizun calayhi ay ku adag tahay maa canidtum yacni dhibaatadiinna iyo waxa idin dhibayaa ay ku adag tahay alcanat waa mashaqada iyo dhibaatada rasuulkaasoo xariisun calaykum korkiinna ku dadaalaya oo masaalixdiinna iyo manfacadiin iyo waxaa idin anfacaya ku dadaalaya yacni dhibaatada markaa waxaa inu idinka leexiyo wixii dhib ah ama idinka digo bilmu'miniina ra'uufun raxiim rasuulkaasoo mu'miniinta u dhimrin badan raxiimun u naxariis badan ra'uuf iyo ra'uf labadaba waa la akhriyaa waa laba qira' oo sabci ah waana bimacnan waa laba isimoo ilaahay ra'uufun iyo ra'uufun ra'faduna waxa weeye waa nooc raxmadda ka mid a waxay yidhahdaan culammadu waa araqu min araxma raxmada waa ka sii dhimirsanaan badan tahay marka ra'uufun waa mid dhimrin badan oo raxiimu naxariis badan muuminiintu u dhimrin badan yaho u naxariis badan yahay amaa gaalada iyo munaafiqiinta waa ku ad yahay waayo allah baa amray inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam gaalada iyo munaafiqiinta ku adadkaado yaa ayuha annabiyu jaahid alkufaara waalmunaafiqiina waqlub calayhim ilaahay nebiga calayhi salaatu wasalaam magaca nebinimo intuu ugu yeedhay ayuu wuxuu yidhi gaaladiiyo munaafiqiinta la jihaad waqlub calayhim ku adkow oo hadal markaa waxa weeye adag yacni markaa iyo waxa weeye markaa yacni ku qaabil waxaa loo jeedaa marka la joogo maqaamu yani maqaamu shidda maqaamu dacwa yaqtadi liin marka gaalada loo yeedhaayo wax loo sheegaayo maqaamu dacwo la joogo si dhimirsan baa loola hadlaya ama maqaamu aljihaadi waalqitaal marka la joogo waa lagu adkaanaya waa lagu adkaanaya haakada aayaddan allah wuxuu inoogu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu rasuul yahay allah soo diray aayado kalena allah waa ku sheegay muxammadun rasuulu ullah muxamed waa rasuulka ilaahay allah baa soo diray qul yaa ayuha annaasu innii rasuulu llahi ilaykum jamiica weliba risaaladiisuna waa risaala caama waayo waxaa loo soo diray dadkoo dhan jinni iyo insi dhammaantood innii rasuulu ullahi ilaykum jamiica sidaa ku dhe baa la yidhi tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira waxaa loogu soo dejiyey kitaabka nebiga calayhi salaatu wasalaam si uu caalamiintaba ugu digo caalamiin fii hada almawdic waxaa looga jeedaa jinnigiiyo insigoo dhan baa loo jeedaa maqaamada kala duwan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaa looga jeedaa khalaa'iqdoo dhan sida saxiixa ah bacdu ahlicilmi oo khaas yeelay waa jiraan laakiin sida saxan ee salafka qaarkoodna ay ku fasireen waa in khalqigoo dhan la yidhaahdo weeye waana macnaha asalka ay u tahay laakiin wakhtiyada qaarkood waxaa loo isticmaalaa in jinki iyo insigoo keliya looga jeedo sida mawdicaasoo kale waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam bahaa'imta iyo xoolaha iyo marka waxaweeye dugaagga iyo bahalaha hoose iyo bahalaha sare iyo shimbiraha iyo dhagxanta iyo dhiraha looma soo dirin waxaa loo soo diray jinni iyo insi unbaa loo soo diray yacnii cidda ahlu takliifkaa ah baa loo soo diray saas aawadeed mawdica waxaa loo jeedaa cumuuman yuraadu bihi alkhusuus lafdigaa caam ah laakiin khusuus baa looga jeeda marmarka qaarkoodoo caalamka zamaankaa jooga loo isticmaalana waa jiraan yacni oo waxa waqhtiyada qaarkood calaa caalami zamaanihim waa ta lagu fasiro ya oo taasna waa u timaadaa markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam risaaladiisu waa risaala caama khalqig oo dhan baa loo soo diray sidaas aawoodee qofka yidhaahda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam carab keliya loo soo diray ama dadka qaarkood oo nool oo risaaladiisu soo gaadhay ayaanu mabcuusu ahayn oo loo soo dirin risaaladiisuna khusayn waa gaaloobaya milladu ka baxaya liannahu yukadib alqur'aan sababtuna waxay tahi qur'aanku beeninaya waxaa jira ahlukitaabka qaar ka mida oo yidhi maxamed inuu rasuul ilaahay yahay waa jirtaa laakiin waa wa rasuulilcarabi khaasa waa rasuul carab keliya loo soo diray hadalka noocaasi waa hadal butlaankiisu iska cad yahay waayo mar hadday qireen inuu rasuul ilaahay yahay dee rasuul been ma sheegee risaaladdu la yimi waxaa ku jirta in dadkao dhan loo soo diray marka waa hadal isburinayoo iska hor imanayo butlaankiisuna iska cad yahay cidda markaa sidaa tidhaahda ama ictiqaadisaana waa gaaloobaysaa waxaanay ahlucilmigu yidhahdeen ma soo islaamaayo ilaa uu markaa qiro risaaladda nebigu inay caam tahay hadduu yidhaahdo ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muxamadan rasuulullah qof aaminsan qof aaminsan muxamed inaan loo soo dirin dadkoo dhan ama carab keliya loo soo diray ama qayb dadka ka mid un loo soo diray oo wakhtigaa jooga oo qaar kaloo joogo risaaladu soo gaadhay oo cuqala ah aan markaysaa risaaladiisu ayna khusayn waa gaaloobayaa hadduu shahaadateynka hadduu ku dhawaaqana ku islaami maayo ilaa uu ku daro risaaladiisu waa caam oo khalaa'iqdo dhan baa loo soo diray eh, culamada shaaficiyaduna waa sheegeen saas waxaa ka mida yani baqawi waa sheegay wuxuu yidhi marka waxa weeye qolyaha ahlu kitaabka sidaa aaminsani ilaa ay marka waxaweye ictiqaadka ka tanaasulaan shahaadataynku ku islaami maayaan ilaa ay yidhahdaan ila alkhalqi jamiican baa loo soo diray waa yahay culamo badan oo kalena waa soo naqliyeen marka waxa weye waa arrin markaa yani culammadu ay isla ogolyihiin wa macnaa shahaadati anna muxamadan rasuulu ullah macnaha ay leedahay qirista la qiraayo muxamed inuu rasuulka ilaahay yahay taacatuhu fiima amar waa ateecitaanka lagu ateecayo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray wa tasdiiquhu fiima ahbar iyo rumaynta markaysagaa la rumaynaayo wuxuu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam waijtinaabu maa canhu naha wazajar iyo kii in laga dheeraado nebigu calayhi salaatu wasalaam uu reebay wazajara uu diiday wa an yucbad allahu ila bima sharac iyo in markaa allah aan lagu caabudin ilaa bima sharac wuxuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sharciyey mooyaane ama waxa allaha sharciyey mooyaane wax kale aan lagu caabudin oo waxa allaha lagu caabudaya ay tahay waxa nebiga lagala kulmay yacni marka ay noqoto afartaa arrin waa ka laasimayaa waa laasimka ay leedahay shahaadatu anna muxamedan rasuulu ullah dalaaladana waa dalaalatu iltisaam weeye marka qirista la qiraayo inuu maxamed rasuulkii ilaahay yahay waa in risaaladda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo qiro maxamed ibnu cabdillaahi ibni cabdilmutalib alqurashi inuu yahay rasuuluullah khalqigoo dhanna loo soo diray khaatamu nebiyiinna yahay nebiyada isaga lagu khatimay nebi ka dambeeya aanu jirin sharcigiisuna sharciyadii ka horreeyey yacni markaa ee nebiyada hore inuu markaa nasakhay oo kitaabkiisa lagu camalfalayo dhammaanna isaga in la raaca ay tahay saas yadaa waa in la caqiidae la rumeeya khasaaista ilaahayna wax ka mida aanu lahayn oo waxa allah la gaar yahay yacni uluuhiyadiisa iyo rubuubiyadiisa yacni marka allah lama wadaagayo iyo khasaa'istiisa iyo afcaashiisa ilaahay la wadaagi maayo qaybkana qadarka loo waxyooday bes buu ka og yahay yacni marka mid dhib iyo dheef marka cidnaba u mulkinaya ma aha oo mid dhib iyo dheef wuxuu ilaahay markaa u qadaray mooyaane wax kale cidnaba uma mulkinaayo qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran ila maa shaaa allah marka waxa weeye dhib iyo dheefba allah baa mulkiya cilmulghaybka allah oo keliya og caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ila man irtadaa min rasuul ashyaa makhsuusoo gaara ayaa nebiga la ogeysiyey oo loo waxyooday laakiin si mutlaqa qaybka uma oga cilmulqaybka si mutlaqa allaahoo keliya u og cid kale uma oga qudro mutlaqa ah male nebigu calayhi salaatu wasalaam ma awooddiisuma sii daysna waa bashar waana rasuul ilaahay weeye qul innamaa ana basharun milukum yuuxaa ilay waxaan ahay bini aadam idinla mid ah wuxuuse dadka kaga duwan yahay yacnii waxyiga loo waxyooday oo rasuul iyo nebina laga yeelay khasaa'isna la siiyey yacni fadaa'il iyo khasaa'is u lahaa taasuu kaga duwan yihi qul innamaa ana basharun milukum waxaan ahay un bini aadam la midaan ahay ya yuuxaa ilaya waa lay waxyoodaa waa lay waxyoodaa khasaa'is iyo fadaa'il markaysaa markaa la siiyeyna nebiga calayhi salaatu wasalaam waa jirtaa marka waxa waye saas yadaa waa in loo caqiideeyaa loo rumeeyaa nebiga in la caabudo ma aha ama khasaa'ista ilaahay wax ka mida la siiyo ama anwaacda cibaadaadka wax ka mida marka waxaa la siiyo yacni waxaweye ma aha ee waxa weeye allah ayuu dadka ku xidhayey towxiid buu ku baaqayey nebigu calayhi salaatu wasalaam qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wa lilaahi rabbi alcaalamiin isagaa lagu yidhi sidaa dheh marka waa addoon ilaahay weeyi saas aawadeed waata ku soo aroortay inuu addoon ilaahay yahay subxaana aladii asra bicabdihi leyla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa yacni wuxuu ku magacaabay inuu addoonkiisii yahay tabaaraka aladii nazla alfurqaana cala cabdihi subxaana aladii asra bicabdihi wa annahu lama qaama cabdullaahi yadcuuhu kaaduu yakuunuuna calayhi libada marka waxa weeye waxaa ku soo arooray ataxiyaadadii sida ataxiyaadka cabdullahi bn mascuud iyo axaadiis kaleba wa anna muxammadan cabduhu wa waxaan qirayaa muxammed inuu addoonkii ilaahay iyo rasuulkii ilaahay yahay addoonkii ilaahay iyo rasuulkii ilaahay inuu yahay labadaa la kulmiyey xadiiskii cumar waatii ku soo aroortay bukhaariga laa tutrunii kama atrat innasaara bna maryam inama ana cabdun faquluu cabdullaahi wa rasuuluh ammaanta ilaah ugu talax tegina sida kiristaankuba ina maryamo ammaantiisa ugu talax tageen inama ana cabduhu faquluu cabdullaahi warasuuluh waxaan ahay addoonkii ilaahay baan ahay faquluu cabdullaahi warasuuluh waxaad tidhahda waa addoonkii ilaahay iyo rasuulkii ilaahay sidaa dhaha waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen oo uu ka mid yahay sheikha musanifka kitaabkan qoray fii hayri hada alkitaab wuxuu ku yidhi labadan waxaa loo kulmiyey yacni in laynagu baraarujinaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu addoon yaho aan la caabudin cabdu falaa yucbadu warasuulu falaa yukadabu walaakin yutaacu wayutabac cabdun waa addoono falaa yucbadu la caabudi maayo isagaaba caabid ah oo ilaahay caabudaaya wa rasuulun falaa yukadabu waa rasuuloo la beenin maayo ya walaakin yutaacu wayutabac ha yeeshe waa la ateecaya waana la raacaya waa la ateecayaa waana la raacaya marka waxay yidhahdeen culammadu waa dafcan lilifraadi waltafriid waxaa labadan laysugu laray cabdullaahi wa rasuuluhu waa dafcan lilifraadi waltafriid waa dafci la daafacayo oo la riixaayo ama la radinaayo ku talax iyo ka gaabinta labadaba labadaba la doonayo meesha in laga saaro marka wuxuu sheikhu yidhi wa macnaa shahaadati anna muxamadan rasuulu ullah taacatuhu fiima amar macnaha ay leedahay waa in la adeeco rasuulka oo wuxuu amray awaamira lagu adeeco wuxuu reebayna laga dheeraado wixii khabare uu sheegayna la rumaysto allahna lagu caabudo sharciga isaga lagala kulmay marka waa macnaha shahaadatu anna muxamedan rasuulullah ay leedahay buuli haddaba macnahani waa laasimka ka dhalanaya qiritaanka la qiro muxamedinuu rasuulkii ilaahay yahay laazimka ka dhalanaya weeye shahaadada lafteedii ma aha macna shahaada ma aha macna shahaada bilmutaabaqa macnaha mutaabiqa ah ma aha oo dalaalaadkay culammadu kala duwaan dalaalatun bilmutaabaqa dalaalatu biltadamun dalaalatu biltizaam waa macnaha laasimkee ka dhalanayee shahaadadu keensanayso oo marka nebiga loo qiro inuu rasuul ilaahay yahay maxaa ka dhalanaya wax khabaroo kastoo uu sheego in la rumaystaa ka dhalanaysa waayo khabarkiisa haddii la beeniyo dee waxay noqonaysaa markaa risaaladii aad u qirtay waxba kama jiraan ya khabarkiisii baad beenisa waaladii jaaa bisidqi wasadaqa bihi ulaa'ika hum lmuttaquun yacani waxa weye waa in la rumeeyo tasdiiq lala yimaadaa hadda maaragta khabar kasta oo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa in la rumaystaa asaadiq almasduuq baa la odhan jira saxaabadu waxay odhan jireen markay sheegayaan sida xadiiska cabdullahi bin mascuud ba ku sugnay yacni alsaadiqu almasduuq waa kii runsheegaha ahaa ee loo run sheegi jiray yacnii war runa loo waxyoon jiroo loo sheegi jiray runna waa sheegi jiray marka akhbaartiisii waa in la rumaystaa wa yu'minu bii wa bima ji'tu bihi waa kii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim oo saxiixa ku ay rumeeyaan waxaan la imi oo dhanna ay rumeeyaan shay ka mida wuxuu nebigu la yimi haddii la beeniyo waxay noqonaysaa in laga gaaloobay shahaadadii waa buraysaa ya wa yu'minuu bii wa bima ji'tu bihi yani xadiiskii muslim saxiixa ku soo kusoo aroortay daacada rasuulka la ateecayo yacni waxaa markaa loo ateecayaa dee risaaladii baa keensanaysa daacada rasuulullahi muxuu lahaa yacni markaa ittaquu llaha wa atiicuun allahna ka baqa anigana i ateeca allah wuxuu yidhi wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa liyutaaca biidni illaah rasuul maanu soo dirin in la ateeco daraaddeed mooye wax kale umaanu soo dirin biidni illahi ilahay idinkiisa lagu ateeco taacadii maxay keensanaysaa taaca fi lamri waxay keensanaysaa imtisaal oo ficilka ah haddamaarta taaca fi nahyina waxay keensanaysaa ijtinaab iyo markaa ka fogaansho iyo iska dayn marka waxa weye arrinka ku saabsan taacatuhu fiima amar waijtinaabu maa nahaa canhu wa zajar labaduba waxay soo gelayaan taacadii bay soo gelayaan labaduba taacaday soo gelayaan oo wuxuu amray waa in lala yimaadaa wuxuu reebayna waa in laga fogaadaa laga dheeraadaa la iska daayaa labada mid walba taacaday ka mid tahy waa taaca fi lamri iyo taaca fi nahyi amarkii lagu ateecayaa nahyigiina waa lagu ateecayaa oo waxaa loola imanaya intihaa waa laga reebtoomaya wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wuxuu rasuulku idin siiyo awaamirtuna waa soo gelaysaaye qaata wuxuu idinka reebo idiin diidana ka tagoo ka dheeraada ka taga marka taacadii saasay markaa tahay taacada rasuulka la ateecana waa taaca ilaahay la ateecay man yutic arasuula faqad ataaca allah marka wixii uu reebay waa in laga fogaadaa walaa taqrabu alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan fawaaxishta ha u dhowaanine ka fogaada hadda marata faijtanibuu rijsa min alawhaani wajtanibuu qowla azuur yacani waxa weeyaan wixii uu inaga reebay inoo diiday waa in laga taga la yska daayaa waan laa yucbad allahu ila bima sharac allah waxaa lagu caabudaya waa inay tahay wax nebiga lagala kulmay calayhi asalaatu wasalaam waa inay tahay waa inay bidac ahayn hadday bidco noqoto waa marduudah man axdasa fii amrina hada maa laysa minhu fawa raddun man camila camalan laysa calayhi amrunaa fawa raddun ku kastoo camal sameeya camalkaasoo amarkayaga aan waafaqsanayn waa mid marduud oo lagu radinaayo laga aqbali maayo marka waxa weeye shahaadada la qiraayo inuu maxamed rasuulka ilaahay yahay waa in la caqiideeya inuu waajib litibaac yahay inuu waajib tasdiiq yahay in marka waxa weeye la rumaystaa inay waajib tahay in la ateeca inay waajib tahay in la raaca inay waajib tahay saas yadaa waa in marka waxa la caqiideeya la rumeeya ficliyanna waa in marka waxa lala yimaadaa marka taacada iyo itibaaca iyo tasdiiqaba hadday noqoto markaysa markaa shay la ogsoon yahay nebi maxamed inuu la yimi in la beeniyo waa lagu gaaloobayaa oo miladaa laga baxaya iyadoo qofku sidaa og yahay hadduu markaa beeniyo wixii aanu ogayn ee jahli uga dhaca waa shay kale taas ya garasho waa uga dhaco aan soo gaadhin warkiisu aanu soo gaadhin oo ama khata'an ama jahlan markaysa markaa ama ta'awulan uu u inkiray waa shay aakhar yacani waxa weyaan waa arrin mucayankana ku saabsan yani marka weeye xagga marka taacada waa in marka la caqiideeya wax kasta nebiga in lagu ateeco oo wuxuu amray iyo wuxuu reebay mid walba haddii ay noqoto markaysa marka inuu ku ateecay asalkii uu ku ateecay iyo ictiqaadkii una caqiideeyey dhammaan wax kastaba in lagu ateeco inay waajib tahay wuxuu reeboo dhan in laga dheeraado inay tahay wuxuu markaa amray oo dhan in lala yimaado inay tahay ashyaa camaliyaadka ku saabsan ficilada yacni furuucda hadduu mukhaalafaad ku dhacaan bacd dunuub ama bacd lwaajibaat uu ka gaabiyo ya isagoo caqiidaysan marka waxa weeyaan inuu dee nebiga in lagu ateeca ay waajib tahay haddana ficil ahaan hadduu ka gaabiyo waajibaadka qaarkooda uu ka tago ama dembiyada qaarkood uu ku dhaco yacni dulmi yacni khiyaano been yacni markaa xaditaan waxyaalo la mida ashyaada noocaasee dunuubta ah hadduu markaysa markaa mukhaalafaad ku dhaco waxay noqonaysaa naqsun fii tawxiidih nuqsaan bay noqonaysaa shahaadadiisii e, gashay ayay noqonaysaa laakiin shahaadadu buri mayso laakiin hadday noqoto inuu wax ka mida nebiga ku beeniyo ama uu yidhahdo waxaa in lagu ateeca waajib ma aha waxay noqonaysaa iyada markaa shahaadadu way ka buraysaa shahaadadii markaa way ka buraysaa waa yahay sheekhu waxau ihi raximah wadaliilu asalaati wazakaati wa tafsiiru tawxiidi qowluhu tacaala wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin salaadda daliilkeeda iyo zakada daliilkeeda iyo fasiraadda tawxiidka la fasirayaba wa tafsiiri tawxiidi iyo fasiraadda tawxiidka la fasirayaba waxaa u daliila qowluhu tacaala hadalkiisa allah u yidhi wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin wamaa umiruu lama amrin ilaa liyacbudu allaha allah inay caabudaan mooyaane wax kale lama amrin mukhlisiina waxay allaha caabudayaan mukhlisiina xaalay saafi yeelayaan lahu ilaahay ay u saafi yeelayaan allah addiina cibaadada ilaahay ay u badhaxtirayaan oo u saafi yeelayaan waxay cibaadada ilaahay u saafi yeelayaan xunafaa'a xaalay ka soo ilanayaan shirki iyo baatil dhammaantii wa yuqiimu salaata iyo salaada inay ogaan mooyaane wax kale lama amrin wa yu'tu zakaata iyo zakada inay bixiyaan inay allah oo kaliya caabudaan cibaadada u saaf yeelaan salaadana ogaan zakadana bixiyaan ayuunbaa la amray wadalika diinu lqayima wadalika madkuurkaa la soo sheegay oo ah salaada iyo zakada iyo tawxiidka allah la waxidaayo keligii la caabudaayo diinu lqayima ay diinu lmillati alqayima yacni milladda toosan diinteedii weeye milladda toosan diinteedii weeye sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa arkaantii islaamka ayuu la raacayaaye yacni salaada iyo zakada iyo tawxiidka fasiraaddeedana aayaddan baa kulmisay buu yidhi una daliila wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin marka waxa weeye tawxiidka fasiraaddeedana daliil bay u tahay marka la yidhaahdo wa tafsiiri bay noqonaysaayo waxaa lagu cadfayaa salaadii iyo zakadii baa lagu cadfaya yacni haddii loo jeedi lahaa fasiraadda tawxiidkana yacni markaa yacni aayaddan baa ay ku sugan tahay waxaa markaa mala ka ansabsan in la yidhaahdo wa daliilu tafsiiri tawxiid inuu ujeedo macna ahaan tawxiidka waxa lagu fasiraayo ama macnaha lagu fasiraayo daliilkeedana waxaa u daliila aayadan marka wa tafsiiri waa in la yidhaahdaa wa daliilu salaati wazakaati wa tafsiiri tawxiidi qowluhu tacaala calaa hada waxay noqonaysaa fasiraadda tawxiidkana aayaddu daliil bay u tahay macnaha lagu fasiraayo marka salaaddii iyo zakadii waa sheegtay aayaddu cibaadada allah keligii la caabudayo loo barxtirayana waa sheegtay taasina waa macnaha tawxiidka weeye wmaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu ddiin ay ila an yacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin lama amrin mooyaane inay allaha caabudaan allah inay caabudaan keliyaa la amray waxay allaha caabudayaan mukhlisiina lahu ddiin xaalay diinka u saafiyeelayaan diin waxaa looga jeedaa bimacna alcibaada cibaadadaa looga jeedaa oo salaadda iyo sakadooso cibaado maaha haa cibaado waa tahaye markii hore waa caam kuwan dambana waa khaas marka waxay noqonaya min baabi caطfi اlkhaasi calى اlcaam shay macno gaara ayaa macno guud lagu cadfaya macno gaara ayaa macno guud lagu cadfaya tawxiid xaggee lagu sheegay waxaa la macno ah liyacbudu اllaha mukhlisiina lahu اddiina xunafaa ayaa la macno ah waayo macnaha tawxiidka waxaa looga jeedaa tawxiid اlcibaada in allah cibaadada loo keliya looga jeedaa laa ilaha illa macnaheedu waxay tahay waa inaan allah mooye cid kale la caabudin yacni taasay macnaheedu tahay marka laa ilaaha ila allah iyo allah mooye cid kale ha caabudina waa isku macno saas aawadeed bay nebiyadii ku baaqayeen ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayruh iyo anlaa tacbuduu ila allah allah cid aan hayn ha caabudine allahoo qura caabuda cibaadada u keliyeeya keligii caabuda marka ikhlaaska iyo tawxiidkaasi cibaadada allah loo saafi yeelayo loo baraxtirayo tirayo loo keli yeelaayo waa tawxiidkii weeye adilo badan oo caddaynaysana hore sharaxyadaynugu soo sheegnay aayaddanna waa sheegaysaa waa caddaynaysa waayahay marka laa ilaaha illa allah waxaa loo jeedaa xasru lcibaadati cala allah istixqaaqa ilaahay cibaadada mutaysanaayo in isaga lagu gaar yeelaayo istixqaaqa cibaadada allah baa lagu gaar yeelaya allah keliya u xaqle in la caabudo allahoo keliya ayaa in la caabudo ay tahay cid kale in la caabudaa ma bannaana haddii la caabudo cid kale baatil baa lagu caabuday cidday doontaba ha noqoto waa xaq aanu ilaahay cidnaba uga raalli ahay in lala wadaago ee uu doonaayo in loo gaar yeelo waa xaqiisii cibaadadu in keligii la caabudaa waa xaqiisii u xaqa lahaa wa yuqiimu salaata wa yu'tu zakaa iyo salaadda inay taagaan iqaama laga cabira taagis waa inay salaaddii arkaanteedii shuruuddeedii waxeedii u dhammaystiraan ya oo si qumman oo wanaagsan ay u tukadaan oo waxa weeye markaa shuruuddeedii iyo arkaanteedii yacni ay dhammaystiraan wax burinaya ayna la imanin awqaaddeeda ay ilaaliyaan jumcaha iyo jamaacada la ilaaliyo kullu daalika ayaa soo gelaya wayu'tu zakaa zakadana markaa inay bixiyaan oo siiyaan dadkii markaa xaqa u lahaa ee sharcigu siiyey ee la yidhi siiya iyagana markaa zakadana ay siiyaan zakadii ay bixiyaan yacni dadkii zakadu ku waajibtay sakada ay iska bixiyaan waxaana sakadii ku sugan takaaful dadkii iskafaalo qaadanayaan iscaawinayaan istaageerayaan yacni markaa taasina waxay ka mid tahay min maxaasin iddiin alislaami diinka islaamka maxaasintiisay ka mid tahay in arkaantii islaamka lagu daray in dadka waxa weeye markaa la caawiyo xoolaha wax laga siiyo arkaantii tiirarkii islaamku u taagnaa bay ka mid tahay wa daliilu siyaami qowluhu tacaala soonka daliilkiisu waa hadalkiisa allah uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow kutiba calaykum korkiinna waxaa lagu faral yeelay asiyaamu soonkaa lagu faral yeelay kamaa kutiba cala aladiina min qablikum yacni sida loogu faral yeelay kuwii idinka horreeyey soonka loogu faral yeelay si la mida ah idinkana laydinku faral yeelay soonka lacallakum tattaquun si allah uga boqotaan oo ay isaga ilaalisaan mukhaalafada iyo cisyaanka iyo waxaa ku naar mudanaysaan isaga ilaalisaan baa ilaahay idinku faral yeelay soonka marka soonku wuxuu ka mid yahay soonka ramadaan arkaanta islaamka shanta buu ka mid yahay saas aawadeed xadiidkii cabdullaahi bni cumar waa kii sheegayay bunya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llahi wa iqaami wa iitaa'i ramadaana wa xaji ilbeyt yacni waxaa weeye soonka ramadaan yacni ma waa lagu xusay arkaanu islaamka shanta abuu ka mid yahay bishaa in la soomo bisha ramadaan in la soomaa waxay ka mid tahay farallada waaweyn bay ka mid tahay waana min alarkaan alkhamsa arkaan iddiin alislaami tirarka islaamkay ka mid tahay allah wuxuu inoo sheegayaa soonkaa laydinku faral yeelay waa laydinku qoray waxaa loo jeedaa waa la faral yeelay kitaabadu waa kitaaba sharciya kitaabada sharcigana waxaa looga jeedaa iijaab baa looga jeedaa kitaabadu waxay noqotaa kitaaba qadariya kitaaba sharciya kitaabaday ilaahay uu inoo sheegaa labadaa mid bay u dhacdaa marka hadda kitaaba sharciya looga jeedaayo macnuhu wuxuu u dhacayaa iijaab waa la waajibiyo waa laydinku faral yeelaa loo jeedaa soonka inaad soontaan fi ljumla inaad soontaan baa laydinku laydinku waajibiyey waa ijmaal baa ku sugan aayadda laakiin waxaa fasiray axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa markaa sii caddaysay axaadiista nebigu waa sii bayaamisay oo waa sii caddaysay oo markaa bisha ramadaan in la soomo yacni soon kaloo faralina aanu jirin asaalatan faral ah soonkaa ramadaan mooyaane adiladu waa inoo tilmaantay marka sidii ummadihii horeba loogu faral yeelay soon ayaa innagana soon laynoogu faral yeela marka ummadihii horema waxaa lagu faral yeelay soonka ramadaan culammadu waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa yacni soon in laynagu faral yeelay iyagana soon lagu faral yeelun baa laysku shabahaye inay tamaaman isku mid yihiin oo isku cadad yihiin oo isku tiro yihiin oo isku wakhti yihiin ka dhalan mayso ka dhalan mayso ee waxaa laga tilmaamayaa sidii uun ummadii hore soon loogu faral yeelay cadadkiisu intuu doono ha noqdo ayaa idinkana soon laydinku faral yeelay marka iijaabka ama faralyeelistaasa ka siman tihiin waxaa laga qaadanayaa yacni soonku inuu marka waxa weyn yahay faralna yahay baa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa in waxa weeye ummaddani ayna la gaar ahayn ummadii hore ay la wadaagayeenna waa laga qaadanayaa oo marka la ogaado dee in shayga lagula wadaagayo oo dee waxaweye adiga aanu ku gaar ahayna waa ku fududaanaya halkaana takhfiif baa ku jira takhfiif ayaa ku jira waxaa kaloo laga qaadanayaa soonku inuu taqwo sababayo lacallakum tattaquun ya si allah uga baqataan oo dee soonkii qofku markuu ilaashanaayo waxaa ka imanaysaa inuu muxaramaadka iyo dembiyadii iska ilaaliyo inuu taacaadka iyo khayraadka ku dadaalo waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man lam yadac qowla azuuri waalcamala bihi waljahla falaysa lilahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah kaan hadalka beenta ah iyo waxa baailka ah yani markaa beenta iyo marka waxa yani baailka iyo waxyaalahaas inuu ka shaqeeyo waxa aan iska dayn iyo inuu ku hadlo ama camal ahaan u sameeyo ilaahay dan kama laha oo bimacnaa ma jecloo kama raalli aha inuu cuntadiisa iyo cabitaankiisa qofkaasi iska daayo waxaa laga qaadanayaa fadliga soonku inuu dee baaba'ayo ama ajarkiisu nuqsaamayo haddii waxa weeye marka muxaramaad iyo dembiye lala yimaado saasaa markaysa waxaa laga qaadanayaa laga deliishanaya xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam laga deliishanaya taqooduna waxay tahay waa in marka waxa ilaahay awaamirtiisii la fuliyo oo la imtiaalo oo lala yimaado wa imtiaalu awaamir illahi waijtinaabu nawaahi waa in awaamirtii ilaahayna la fuliyo nawaahidiisiiy wuxuu reebayna laga dheeraado la yska ilaaliyo yani taas iyadaa weeye waxaa la yidhahdaa cumar bnu khaaab baa ubay bnu kacbin weydiiyey oo wuxuu ku yidhi yani waxa weeye taqwadu waa maxay yani saxaabi baa saxaabi kale weydiinaya yani taqwo maxaa la yidhaahdaa wuxuu idhi ma soo martay meel qodxaya leh markaasuu yidhi haa maxaad samaysaa wuxuu idhi shamartu wajtahadtu waan faytaa maradan urursadaa waxaana ku dadaalaa cagta meeshaan dhigayaa inaynan qodax lahayn wuxuu idhi daaka taqwa taqwadu waa taas buuri taqwadu waa taas buuri ya marka waxa weeye yani taqwadu waa min alwiqaaya waa is-ilaalin weeyi mukhaalafadiiyo cisyaankiiyo wixii lagu cadaab mudanayuu qofku iska ilaalinaya waajibaadkiibuu ku dadaalayaa muxaramaadkiibuu iska jirayaa saas weeye halkaa hore haddaan ku yaro noqdo maxamed inuu rasuulkii ilaahay yahay sala allahu alayh wasalam adilada yacni markaa sharciga ku soo aroortay keliya ma ahee waxyaalo badan oo kalea dee u daliilaya inuu maxamed rasuulka ilaahay yahay oo caddaynaya waxaa caddaynaya khawaariqulcaadaadkii mucjizaadkii la siiyey baa caddaynaya inuu rasuulka ilaahay yahay waxaa caddaynaya yacni marka akhlaaqdiisi baa caddaynaya waxaa caddaynaya shareecada uu la yimie dhammayska tiran baa caddaynaysa isagaan waxba baran isagaan marka madaaris gelin isagaan far aqoon isagaan qoraal aqoon isagaan kitaab akhrin jirin ayaa kitaabkan iyo sharcigan dadkaba kaga yaabiyey ya e, ciddii waxbaratay yacni ka aqoon batay yaay noqotay aqoontoodii inaynay waxba kaga dhacaynin taas lafteeda ayaa waxay caddaynaysaa inuu rasuul ilaahay yahay bay caddaynaysa akhlaaqdiisaa caddaynaysa inuu rasuul ilaahay yahay waa akhlaaqdiisu waxay caddaynaysaa inuu rasuul ilaahay yahay waa akhlaaq nadiif ah waa akhlaaq markaysagaa dhowrsoon waa akhlaaq markaa ammaano iyo run iyo wanaag yacni ku sugan yahay fuxshiyo xumaan ka madhan yahay beeni ka madhan tahay khiyaana ka madhan tahay ciddii xataa la noolay waa garanaya in gaaladu inuu nebi ilaahay yahay laakiin cinaad iyo madaxadayg iyo jikaar iyo inay yacni markaa shaksi kale daba galaan diidmo ay diidayaan daraaddeed ayay markaysa markaa u diideen oo u raaci waayeen laakiin waa garanaya nebi ilaahay inuu yahay abu jahl waa garanayay fainahum laa yukadibuunaka walaakina aldaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun qalbiga kaa beenin maayaane aayaadka ilaahay bay afka ka dafirayaan afka ayay ka dafirayaan waxaa lagu xaqiiqsanayaa nebinimadana ma aho keliya mucjizaadka markaa khawaariqulcaadaadka keliya ma aha yacni waa ka mid adilada lagu garanayo waxaa lagu garanayaa nebiga nebinimadiisa mucjizaadka khawaariqulcaadaadka ah keliya ma ahee iyadana waa lagu garanaya ashyaa badan oo kalena waa lagu garanaya yani heraqla wuxuu waraystay abu sufyaan su-aalihii weydiiyey keliyuu ku xaqiiqsaday inuu rasuul ilaaha yahay haddee wax mucjisaa ma weydiin mu odhan muxuu khawaariqu alcaadaat iyo mucjisaad wate wuxuu weydiiyey yacni axwaashii nebigu ka waraysta dhowr iyo toban su-aalood buu weydiiyey tii buu ku xaqiiqsaday inuu rasuul ilaah yahay waraqatu bnu nawfal wax mucjisaadoo nebigu leeyahay oo la tusay oo loo sheegay ma jirin hadduu marta markiiba wuxuu xaqiiqsaday markii loo sheegay sifada ayuu wuxuu gartay inuu rasuul ilaahay yahay ayuu gartay gaaladu waa qiraya inaanu maxamed been aqoon hiraqla waxyaaluu weydiiyey abuu sufyaan waxaa ka mid a ah, wax beena hore ma ugu taqaaneen wuxuu idhi maya wuxuu idhi ma dhici karto intuu dadkii been ka sheegi waayey inuu ilaahay been ka sheegaa wax dhici kara maaha ya wax dhici kara maaha umayatu bnu khalaf markii sacdu bnu mucaad u sheegay nabigaa noo sheegay buui in markaysaga aan ku dili doono oo bimacnaa uu ku dili doono ayuu markaa nebigu noo sheegay isagoo argagaxsan buu u tegey haweenaydiisii markaasuu akhal yasrib ninkii reer madiine ahaayee yacni sacd ibnu mucaad wuxuu igu yidhi markaysaga moxamed baa yidhi waan dilayaa umayat bnu khalaf markaasay deed markiiba waxay tidhi wallaahi moxamed been ma sheego makaba ha ka bixin makaba haba ka bixinba ya markiiba waxay qirtoon tiri maxamed been ma sheego makaha ka bixin halkiibuu deedna yidhi waa yahay qayladii markaa beder baa soo yeedhay dagaalkii beder qayladiisii ayaa qayladhaantii markaa yimaadeen oo yidhaahdeen markaa safarkeennii iyo xoolaheennii baa maxamed markaa waxa weeye yacni markaa qaadanaya oo jidka u gala markaasay deedna gurmadeen wuxuu doonay umayat bnu khalaf inuu ka hadho abujahl baa u tegey wuxuu ni weyn baa tahay dad badan baa ku eeganaya inaad adigu hadha ma aha bal haatan nala bax nala baxo habeen ama labana sii raac oo dabeedna sooba noqba ya sidii buu ku saaray dee hadhow ciidanka miyuu ka soo noqon karaa ya ciidankii oo dhan oo markaysan bannaan u baxay oo dee cidlo jooga oo sii socda keligii baan dib u bilaabmayaa sii muuqanaya waa ku adkaanaysa sidii buu beder ku tegey sidii baana lagu dilay sidii baana lagu dilay markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisu saas yadaa bay u cadayd rukniga ugu dambeeye marka arkaanta islaamka wa daliilu xaji xajka daliilkiisu qowluhu tacaala hadalkiisa allah uu yidhi weeye walilaahi allah waxa u waajibo u sugnaaday cala annaasi dadka korkooda ugu waajibo ugu sugnaaday xiju lbeyti beytka in la xajiyo beytullahi alxaraamka in la xajiyo man istataaca ilayhi sabiila ay calaa man istataaca ilayhi sabiila wuxuu ku waajibay naaska ka bedelo man ka bedel naasko calaa man istataaca ciddii kari karta ayuu ugu waajibay ilayhi sabiila xagga markaa beydka yacni waddo uu ku gaadho ciddii awoodi karta ayuu markaa u waajibay waman kafara fa ina allaha haniyun can alcaalamiin waman kafara ku kastoo gaaloobana faina allaha ilaahay haniyun hani buu ka yaho waa ka maarmay oo hodan buu ka yaho waa ka deeqtoomay cani ilcaalamiina khalaa'iqdoo dhan ilaahay hani buu ka yahay aayaddan waxaa laga qaadanayaa xajku inuu waajib yahay walilaahi cala annaasi yacni laamka iyo calaada ayaa faa'iideynaya inuu allah u waajibay dadka korkoodana ku waajibay ha yeeshee ciddii kari kartuu ku waajibay sidaas aawadeed buu allah u yidhi man istataaca ilayhi sabiila ciddii kari karta yacni oo gaari karta ayuu markaa xajkaasi ku waajibay oo ilaahay u waajibay marka waxay noqonaysaa in la khasisay oo bedelulbacdi baa lagu khasisay lafdiga hore annaas waa caam oo mustaiic kii kari karaaye kaan kari karinba waa soo gelayeen laakiin markii la yidhi man istataaca ilayhi sabiilan waxa baxay kaan kari karayn kaan kari karayn baa baxay oo isaga ku waajibi maayo oo xajku ma saara waman kafara fa ina allaha haniyun can ilcaalamiin kii kufriya ilaahay hani buu ka yahay caalamiinta xajka in laga taga ma gaalnima culammadu waxay yidhaahdeen yacni waxaa loo jeedaa xajka haddii la inkiro waajibnimadeed oo la dafiro waxay noqonaysaa kufri akbar gaalnimadii weyneyd bay noqonaysa haddii aan la dafirine la qirsan yahay laakiin ficil ahaan looga tago xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa tegista laga tegaya kufrun duuna kufrin gaalnimadii weyneyd wax ka sokeeyay noqonaysaa waa kufri yacni asqar ama kufrun duuna kufrin waxa la yidhaahdo ayuu noqonayaa waayo saxaabada nebigu sala allahu calayhi wasalam yacni markaa kumay gaalaysiin jirin haaliban yacni salaadda waxaan ahayn tegisteeda kaana asxaabu rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam laa yarawna shayan min alacmaali tarkuhu kufrun hayra asala yacni saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam salaaday u qabeen inay gaalnimo tahay laakiin camallada kale ka tegitaankeeda umay qabin inay gaalnimo tahay oo xajka umay qabin haddii laga tago inay gaalnimo tahay waa sida badankoodu ahaayeen halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka